kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuso dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya ka dhegeysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan waa maalimo arbaca taarikhdu waxay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha janaayo sanadka laba qodobada barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ururka jaamacadda carabta oo maanta kulan deg dega ka yeelanaya damaca etoobiya ee badda soomaaliya maraykanka oo caqabad dhanka amniga ah ku tilmaamay heshiiska etoobiya ee la gashay somalilan jubbaland oo ka hadashay maqnaashaha wasiirkii hore ee amniga maamulkaasi oo muddo ka badan toddobaad lagu laayahay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya qodobada kale waxaa ka mid noqon doona ku dhowaad labaatan ruux oo ku dhaawacmay weerar uu ruush ka geystay gudaha yukrain dowladda bakistan oo iiraan ku eedaysay inay geysatay weerar ay carruur ku dhinteen iyo tirada dadka shiinaha oo sanadkii labaad oo xiriira ah hoos u dhac uu ku yimid qodobadaas wixii kale nugu soo kordho xubnaha joogtadii kaalmaha sugaantahay barnaamijkan ogaal ku dhegeysti doontaana markale kusoo dhowaada fadhiid baa dacwadu xalay fiidka iime fallaaraha la ganay buu ii yidhi feerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada fay ka soo idhi arrin nagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayuu lama arkay faafi sheekada fadhiid baa dacwadu xalayay fiidka iyimi fallaaraha laganay buu ii yidhi feedhahay jaban daagahayga oo furan hurdada fay ka soo iri arinagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekada falka adag umuurahan wadafada hadda sii kala furfuro dabolka haddan ka faydo umurahan falka adag umuurahan wadafada hadda kala furfuro dabolka haddan ka faydo fidha nagu taaganoo annaga fadhi nooma yaale badyahow fataxada maraha fidha nagu taaganoo annaga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha فتح المرح فتح المرح قد يخوف فتح المرح محام فكر سحواين تنصو صرفر يصي انت مدي بفارو ما يصي maxaan faallada ku daalay maxaan falanqeeya hawlo maxay talo iga firdhiidhay maxay bura iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaan isfaroocintayda faruurtayntan qaniinay falaad iyo ciil islaabay maxaan fikir seexan waayey intaan soo sara fadhiistay intaan dib u faadhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey hawlo maxay talo iga firdhiidhay maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadho cintayda fadhuurta intaan qaniinay faalaad iyo ciil isbaabay hadda nagu taaganoo ilen fadhi noomayaaleed badyahow fataxada maraha fidha nagu taaganoo ilin fadhi nooma yaale badyahow fataxada maraha فاتح المرة فاتح المرة haddana califaahiyo rabba faxanoo jire hawada aan ka faaliye tosiyo foolaan arkaayo fadbabay iiga muuda barwaaqada foolanaysa xareediyo falalaxeeda saadaashu mafal xumo falaga isbedele haddana califaahiyo rabba faxanoo jire awada aan ka faaliye tusniyo fooraan arkaayo fadbabari iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediyo falalaxdeeda saadaashu ma foolxum oo dhowaan falaga isbedeli farrintan kuu la qimay inaad fidisay hayadee haddaad la fadhiisanayso fariintan kuu la qimay inaad fidisan yahayadee haddaad la fadhiisanayso fidhanago taaganoo ilin fadhi nooma yaale dadyahow faataxada marahan fidhanago taaganoo ilin fadhi nooma yaale dadyahow faataxada marahan faataxada mara faataxada mara dadyahow anigu barka aan fiidhay anigu aan fiidkiso wixii hare fuugsaday adigu faygaa isaag filka kahar filka kahar waa habaa anigu barka aan fidhay anigu aan fiikiso wixii hare fuuqsaday adigu fayga isaag filkaa ka har waa habaan war hoy arrimaha ka fiirso dantiina kacoo ka foofaa waxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa warooy arrimaha ka fiirso daantiina kacoo ku foofa waxuun dadka ugu filaada qaliyo ficil baan rabnaa intaad finjiriirsanay xaashii faro ay duuntay raaqdeeda ku foorarteen miyay talo fara ka hadayn intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaa intaad finjiriirsanay haashii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay talo fara ka haday intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaara soo istaaga fidanagu taagano ilin fadhe nooma yaale dadyahow fataxaada maraha nintaasi ku dhaafan heestaas waxay daafuru tahay barnaamijka ogaal ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baabaa iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahay naga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobadla'aanta allahay naga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahay naga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusidda dabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahay naga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allahay naga nabadgesho nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allahaynaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allahaynaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allahaynaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allahaynaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jidka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahay naga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahay noo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahay noo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana allahay noo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahay noo wanaajo hagaajo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaaba nooga yeel carrabka yaga allow ismul acdamka ku beeg markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaa lagu wadaa in maanta kulan deg deg ay yeeshaan wadamada ku jira ururka jaamacadda carabta kulankaas oo looga hadlayo damaca etoobiya ay ku dooneyso inay ku hesho qeyb kamid ah badda iyo beriga soomaaliya waxaana shalay kulankani iclaamiyey ku-xigeenka xogeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta xusaam zagi kaas oo sheegay in toddobiiyo tobanka bishan oo maanta ku beegan in eh, kulan eh, fogan araga ay iskugu imaan doonaan wadamada ku bahoobay ururka jaamacadda carabta waxaana uu sheegay in shirka diiradda lagu saari doono cawaaqibka ka dhalan kara heshiiska sharci darrada ah ee dhex maray somalilan iyo itoobiya waxa uu sidoo kale uu sheegay in shirkani wadanka morocco uu shir guddoomin doono isagoona intaasi ku daray in go-aamada kasoo bixi doona ay yihiin kuwo saameyn ku yeelan doona mowqifka ururka jaamacadda carabta uu ka taagan yahay eh, marka la eego eh, damaca etoobiya qoraal hore uga soo baxay ururka jaamacadda carabta waxaa lagu yiri ma aqbali doono heshiis kasta oo wax u dhimaya madax banaanida soomaaliya kamaal rushdi oo ah jaamacadda carabta ayaa yidhi jaamacadda carabta waxay si buuxda u taageersan tahay qaraarkii kasoo baxay golaha wasiirada soomaaliya ee lagu cadeeyey mowqifka soomaaliya heshiiska safgaradka ah ee dhex maray etoobiya iyo somalilan sidoo kale dowladda mareykanka ayaa mar kale waxa ka hadashay heshiiskaas is-afgaradka ah ee dhex maray somalilan iyo etoobiya sidoo kalena etoobiya ay ku dooneyso inay ku hesho qayb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya iyadoo mamarsiyo ka dhiganeysa in heshiiskaasi ay la gashay somalilan oo ah qayb ka ah dhulka soomaaliyeed balse iyadu isku aqoonsan in ay tahay jamhuuriyad iskeed u madax bannaan waxaana jirta in arrintaasi wadamo badan oo caalamka iyo ururo caalami ahba ay si adag uga hadleen sheegeenna in iyagu ay taageersan yihiin madax banaanida soomaaliya somalilan ay u haystaan qeyb ka mid ah dhulka soomaaliyeed afyeenka aqalka cad ee mareykanka oo dhinaciis uu taagan yahay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha mareykanka ayaa waxa uu sheegay mar warbaahinta la hadleeyey in marka la eego heshiiskaas etoobiya ay la gaartay somalilan uu caqabad ku yahay amniga soomaaliya iyo sidoo kale amniga mareykankaba waxa uu sidoo kale uu sheegay in uu ragaldaacinayo eh, dadaalada lagu doonayo in dagaalamayaasha al-shabaab eh, looga saaro guud ahaanba dalka sidoo kale wariyaal ayaa su-aalo weydiiyeen oo la xiriira eh, marka la eego heshiiska somalilan iyo etoobiya dhexmaray iyo waxyaabaha uu ku keeni karo guud ahaanba amniga cododkaas waxaa inoo soo turjumay wariyaheen xasan maxamed awas Ethiopia Somaliland uh, were certainly troubled now by uh, reportedly included um, in a memorandum of understanding between Ethiopia and Somaliland. As we've said many, many times, we support Somali's Somalia sovereignty, their territorial integrity, and it's got to be respected. Uh, so we're engaging with partners in the region. Uh, we certainly welcome efforts by the African Union Uh, heshiiska ay wada gaareen somalilan iyo ethoobiya aad ayaan uga walaacsannahay waxaana ay dhibaato ay ku noqon doontaa amniga dowladda maraykanka iyo sidoo kale wadamada geeska afrika balse waxaan mari doonaa kanaalo dhowra ah oo ay ugu horeeyaan midooda afrika iyo urur goboleedka igaada si walaaca jira hadda loo dejiyo arrintan waxa ay sidoo kale caqabad weyn ay ku noqon doontaa dagaalka lagula jiro dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo ay wadaan dowladda soomaaliya iyo sidoo kale howlgalka atamis ee ciidamada midooda africa ay u joogaan soomaaliya So just to press you on, is that a threat to U.S. national security then, this, this possibility that Shabab may, may rise? it certainly it, it certainly uh, could directly impact national security interests in the region without question because we we uh, we hold Al Shabaab. Uh, xogayaha uh, uh, warfaafinta ee maraykanka waxaa mar kale loogu celiyay sida ay heshiiskan ay u saameyn doonto dagaalka ah ay dowladda maraykanka dhankeedu ay kula jirto al-shabaab waxaana uu shaaca uu ka qaaday in heshiiskan dhibaato weyn ah uu ku keeni doono howlgalka hadda soconaya ee la doonayo in dhaqdhaqaaqa al-shabaab guud ahaan soomaaliya looga saaro dhanka kale dowladda etoobiya waxa ay ka baaqsatay inay ka qabgasho shirka igad ee looga hadli lahaa arrimaha la xiriira heshiiska ishabgaradka ee dowladda etoobiya ay la gashay somalilan iyadoona ka cudur daaratay in fadhiga deg ah ee kulanka igad ay ku yeelo lahaayeen magaalada kambaale ee caasimada wadanka uganda ee ka qayb gasho etoobiya sababta maqnaashadeeda waxay ku sheegtay in jadwalkeeda booqashooyinka ee maalmaha shirka uu yahay mid buuxa sidaas darteedna aysan u suurtagelaynin in kulankaasi ay ka qayb galaan waxaana sidoo kale arrintani ay muujinaysaa in etoobiya ay ku fashilantay amaba ay cadaadis xoogan oo dhanka diblomaasiyadda ay la kulmayso waqti xaadirkan ururgoboleedka igad oo ay door weyn ay ku leedahayne ay awoodi weysay in xitaa kulanka uu yeelanayo ee looga hadlayo arinta la xiriirtay heshiiska itoobiya iyo somalilan ay kasoo qayb gasho wasiirka amniga waa wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliyana biixi iimaan cige oo kasoo jeeda deegaanada gobolada waqooyina waxa uu fariin adag u diray dadka reer somalilan isagoona sheegay in dadka gobolada waqooyi ay taariikh weyn ay ku leeyihiin gobonimada dalka sidaas darteedna uu rajeynayo in aysan marna aqbali doonin eh, inay qeyb ay ka noqdaan heshiisyo lagu iibinayo qeybo ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya waxaana uu sheegay in markastaba dadka reer somalilan ay yihiin kuwo kasoo horjeeda damaca itoobiya balse uu ku adkeenayo in go-aankaasi ay kusii dheganaadaan etoobiya iyo cid kasta oo kasta eh, oo damacyada noocaas ay ku jiraanba in aan dadka soomaaliyeed aanay ahayn markii koowaad ee laysku dayay in dhulkooda iyo baddooda lasoo damaaciyo laakiin intaba taariikhdu siday xusuusoo la difaacday dadka soomaaliyeedna maanta intii hore ka tiro badan yihiin ka awood badan yihiin ragmad iyo farsamo badan yihiin eh, haddana ay iska dhicin doonaan cadowgaas suurage aanay suuro geli doonina in uu danacaas guracanay meel maro dadka waqooyiha ama reer somalilan aan ka soo jeedana waxaan runtii ku boorinayaa taariikh weyn bay ku lahayn halganka soomaaliyeed hadday gobanimadii ahayd iyo la dirirkii gumaysiga haddii ay ahayd colaadihii ina dhex maray ethoobia haddii ay tahay waxaan xasuustaa markii ethoobiyaanku labadii kun iyo lixdii ay halkan yimaadeen madaxda halkaa joogtaa siday uga dhiidhiyeen geesinimo iyo dhiirani bay tilmaamaysay maantana dadkaas raggaas iyo gabdhahaasi waa ku jiraan waxaan filayaa oo ku rajo weynahay oo haddaba muuqata inaanay marnaba aqbali doonin in dhulkooda iyo dadkooda uu qaato kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya oo ka hadlayay arinta la xiriirta ee somalilan iyo etoobiya heshiiskiisa afgaaradka ay gaareen waxaana uu sheegay bixi imaancige in dadka reer somalilan ay yihiin kuwo markasta kasoo horjeeda in etoobiya la siiyo ama ay qabsato qeyb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya waxaa warar kala duwan ay kasoo baxayaan wararkii ay sameysay dowladda iiraan kaas oo ay wadamo badan ay ka hadleen sidoo kalena mareykanka ayaa si carar loogu ah hadlay dowladda pakistan oo arrintani ka hadleyso waxa ay sheegtay in iran ay geysatay weerar ay ku dhinteen dad rayid ah bakistan oo waxa ay si caro leh ugu eedeysay iiraan inay fulisay weerar ka dhacay gobolka balojistan la yiraahdo ee wadankaasi bakistan ka tirsan waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaasi war kasoo baxay lagu sheegay in arintaasi ay keeni karto in dowladda iiraan ay kala kulanto cawaaqib xumo waxaana sidoo kale ay ku tilmaamtay in uu yahay mid xadgudub ku ah ee eh, madax banaanida eh, wadankeeda gaar ahaan hawadeeda bakistan waxaay sheegtay in laba caruura ay ku dhinteen halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen duqeymahaas dhanka cirka ahaa oo ay geysteen dalka ay dariska yihiin ee iiraan iran ayaa dhankeeda waxaay sheegtay in batlameydkeedu uu ahaa laba saldhig oo lala xiriirinayo kooxaha xag jirka ee jeish al gadel yiraahdo sida ay sheegtay wakaalada wararka ee wadankaasi iiraan u qaabilsan dhanka arrimaha milatariga bakistaan dhankeeda gaashaanka ay u dururtay arrintaasi waxayna ku tilmaamtay fal sharci darro ah oo horseedi kara cawaaqib xumo bakistaan ayaa sidoo kale eh, waxa ay noqotay wadankii saddexaad marka laga reebo ciraaq iyo suuriya oo weeradan dhowrka maalmood ee lasoo dhaafay ay saameynta ay ku yeesheen waxaana horey sidoo kale dowladda ciraaq ay ku tilmaamtay wax aan la aqbali karin weerarka ay geysanayso eh, dowladda iiraan weerar gantaale ah oo iiraan ay ku qaaday bakistan ayaa la sheegay in uu yahay midka aan horey loo arag waxaana tani ay tahay mid kale oo xiisad ka dhex abuuri karta dowladaha islaamabad iyo sidoo kale tahraan inkastoo aysan iiraan sheegin in bartilmaameedkooda uu ahaa uu dowladda bakistan balse arinta la xiriirta in qayb ka mid ah dowladda ama dalka bakistan in gantaaladaasi ay ku dhacaan ayaa waxa ay tahay mid labada dal xiisada haatan udhexeysa sii xoojin karta war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee bakistan si adag ayaa loogu cambeeriyay arrintani xadgudub ayayna ku tilmaameen in iiraan ay hawadeeda ay soo gasho halkaasina ay ka geysato weeraro waxaana ay sheegeen in weeraradaasi khasaare ay geysteen oo ay caruur xataa ay ku dhinteen dowladda mareykanka ayaa sidoo kale eedeymo kala duwan usoo jeedisay iiraan waxaana jirta in maalmihii lasoo dhaafay sidoo kale kooxda xuutiyiintu ay weeraro toosa ay ka geysanayeen biyaha badda cas dawladda iiraanna arrintaasi waa ay ku boorinaysay iyadoo sidoo kale ay jirto in mareykanka iyo u k ay duqeymo ay ka geysteen gudaha bakistan waxaana arrimahaas oo idin loo arkaa in xiisada gobolka ay sare u qaadayaan iyadoo eh, la sheegayo in arrimahaasi oo idil goorsii horeysay laga baaqsan karay haddana waxa ay gundhig u yihiin ama ay marka la eego sal u ah arrimahan oo idil dagaalka ka soconaya magaalada khaza kaas oo ay saamiintiisu haatan muuqato in uu sii fidayo muddo toddobaad ka badan waxaa magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya lagu la-yahay wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan oo la sheegay markii ugu dambeysay inuu magaalada nairobi uu ku sugnaa markii ugu horreysay arrintaas waxaa ka hadlay dowlad goboleedka jubbaland oo sheegtay in ay ku raad joogto ama ay wado dadaallo la xiriira sidii lagu heli lahaa wasiirkii hore ee amniga ee jubbaland sidoo kale qaar ka tirsan eheladiisa oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in ay si weyn u tuhmayaan in cabdirashiid janan la dilay iyagoona eedeyn kala duwan usoo jeediyey maamulka uu ka tirsanaan jiray ee jubbaland iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale inay ku lug leeyihiin arrintaasi balse ilaa haatan ma caddo in cabdirashiid janan la dilay balse waxa cad waxa ay tahay in uu maqan yahay oo aan lahaynin wasiirka amniga ee jubbaland yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal ayaa arrintaasi ka hadlay waxaana uu sheegay in dowlad goboleedka jubbaland ay xiriiro kala duwan ay sameeyeen xiriiradaasi inay jawaabahooda aysan weli helin balse waxa uu sheegay inay wadaan dadaalo la xiriira sidii lagu heli lahaa cabdirashiid janan dowladda kenya ayuu sheegay in arrintaasi ay kala kaashanayaan sidoo kalena shacabka soomaaliyeed ee kenya ku dhaqan ayuu iyagana ka codsaday in ay dadaalkaasi la sameeyaan sababto aniga shaksi ahaan hadda magaalada kismaayo aan ku sumanahay soomaaliya aan joognaa ninkaas muddo hadda aan filahayo one week haddayna ka badnayn shalayta waanu ka hadalnay waxaan codsanay hay-adaha amniga dowladda walaalaha nahay oo kenya inay bal arrintaas raadiyaan xaaladda siday tahay iyo dadka soomaaliyeed oo ku nool magaalada nairobi codsigaas oo aan u gudbinay oo maaragtay baa iyaduna maxaan ku idhaahdaay welina wax jawaabo ah kamaana helin dadka ku howlanaana jawaab kama hayno barnaamijka horta halkaas buu annagu ilaa hadda intaan ka hayno waa intaas codsigaasna dowladdan u dirnay qodobka saddexaad qof kasta oo muwaadil ah oo soomaali ah aragtida waa lagu kala duwanaan karaa ninkani nin wasiirka amniga jubbaland oo aniga iga horreeyey waaye waa nin dhismaha ee ka soo qaatay dowlad goboleedka jubbaland qayb fiican waa nin la dagaalankii shabaab xorayntii gobolka gedo qaybo fiican ka soo qaatay marka laakiin bini aadamku iskhilaaf wuuba jira oo carabkaada iyo baabadoon garanaynin isqaniino isqaniino oo de waa aragtida waa lagu kala duwanaan karaa laakiin waxa aan mar walba mar walba waxaa la yahay waa dad soomaalinimada iyo maxaan ku idhahda qofka muwaadilka xaqiisa iyo qofka muwaadilka amnigiisa iyo qofka muwaadilka xorriyaddiisa haddii aad mas-uul tahay inaad maxaan ku idhahdaye aad ka hadasho ama aad dabagasho ama aad raadiso taas waa waajib muqadis ah oo qof kaste oo mas-uul ah oo annaga oo soomaali ah oo nool waajib ku ah wasiirka amniga ee dowlad goboleedka jubbaland yuusuf xuseen cusmaan dhoomaale ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay maqnaashaha wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan dhanka kalena mas-uuliyiin ka socda xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya iyo kan gobolka banaadir ayaa tan iyo shalay waxay ku sugnaayeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyagoona doonayay in maamulka koonfur galbeed ay ku qanciyaan inay dib ugu soo laabtaan tartanka dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir oo ka soconaya magaalada tan muqdisho tartankaas ayaa hakad la geliyey kadib markii ay iskaga baxeen ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ciyaartooydoodu lagu waxyeelay ciyaartii ugu dambeysay markii ay soo idlaatay ciyaartii ugu dambeysay ee dhex martay iyaga iyo dowlad goboleedka galmudug waxaana jirta in xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya uu sheegay in tartanka aan la sii wadi karin inta ay maqan yihiin eh, koonfur galbeed waxaana isku dayeen mas-uuliyiintani baydhabo gaaray in ay koonfur galbeed ku qanciyaan in tartanka ay dib ugu soo laabtaan balse waxaa muuqanayso in koonfur galbeed ay ku adkeysanayso in tartanka aysan ka qaybgelaynin iyagoona shuruudo adag ku xiray ka qaybgalkooda waxaana xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya ay sheegeen in aysan weli ka quusan arrintaasi oo ay doonayaan in la xaliyo tabasho walba oo ay koonfur galbeed qabto dhanka koonfur galbeed waxa ay sheegeen mas-uuliyiinta xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda ciyaarahaba in marka la eego tartamada soo socda ay tahay in wax laga bedelo qaabka uu tartanka u soconayo kanna haatan aysan ka qaybgalaynin markii uu soo idlaaday kulamadii ay yeesheen mas-uuliyiintaasi kadib ayay warbaahinta la hadleen mas-uuliyiinta xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya kan gobolka banaadir iyo sidoo kale kan koonfur galbeedba xaqiiqadii waa in waad dareemi kartiin sababta aan u imaanay maxaa yeeley annaga waxaan nahay dad ka shaqeeya footballka kubadda cagta kubadda cagtana waxay leedahay hay-ad ugu sarreysa dalka oo maamusho waxaana hoostaga waxayna hay-adaas hoostaga inta badanna aad ula shaqeeya xiriirka soomaaliya kubadda cagta marka waxaan markaa lagu mahad celinaa mas-uuliyadda ay qaateen xiriirka soomaaliya kubadda cagta iyagoo ilaalinayo waxyaabihii kasoo baxay communikeyigu hore ku cusnaa marka mar kale waa mahad celinaa xiriirka soomaaliya kubadda cagta markaan waxaad celina maamulka guud aniga matalaya ugu horey duqa magaalada muqdisho iyo dhammaan mas-uuliyiinta gobolka banaadir anoo ku hadlaya magaca isboortiga iyo gobolka banaadir guud ahaan gaar ahaan kubadda cagta iyo kan ururada kubadda cagta maamul goboleedyada iyo dhammaan mas-uuliyiin bahda kubadda cagta waxaan aad uga xunnahay dhibka gaaray walaalaheen koonfur galbeed raalina kama nihin aniga iyo futbolka isdhexgal bulsho waaye waa sporti wax u abuuraa isjaceyl isdhexgal bulsho intabu futbolka abuuro marka waxaan leenahay wixii dhacay waxa aan ka xunnaha waaye xaqiiqdiina waxaan u celinaa marka le guddoomiyaha ururka kubadda cagta koonfur galbeed walaalkay axmed dolar iyo ku-xigeenadiisa iyo xogeyaha guud iyo dhammaan xubnaha waxaan leenahay aada umahadsantihiin soo dhoweyntiina qaaliga ah qalbigiin nadiifka ah sida u jeceshihiin isboortiga dalka guud ahaan gaar ahaan kubadda cagta sida uu sheegaba guddoomiyaha kubadda cagta ee gobolka banaadir mister haaruun sida uu sheegaba waxaan u soconay dhibkii gaaray walaalaheen anoo mas-uulka ah wafdigan oo sidaas daraaddeed maadaama ay aan nimid halkan waxaa halkan si fiican si diiran loogu soo dhoweeyey koonfur galbeed maamulkeeda isboortiga oo ugu horreey guddoomiyaha aad ayaan ugu mahadsan yihiin waxaa halkan u nimid dhibka gaaray oo aan u daba soconnay maadaama aan nahay xiriir kubadda cagta iyo maamulka oleedyada iyo gobolka isboortiga kubadda cagta ee gobolka banaadir in wixii halkaas ka dhacay aanan raalli ka ahayn sidaas daraaddeed halkaas waxaa unimid nimanka walaalaheena markaa u sheegnana way naga qaateen intaas waxaa soo raaco wixii hadda ka dambeeyo maadaama aan ciyaarihii aan mas-uul ka nahay haddii sida hore ay u dhacday oo hore loo qaban jiraba ay timaado waxaan diyaarunahay xiriirka soomar kubadda cagta haddii aan nahay inaan sida hore kusoo celino wax allaal wixii walaana aan tabanayaan way ogol yihiin haddii sida hore lagu soo celiyo laakiin sidaa hadda jirto oo hadda ay ku socdaan ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ma noqon doonto in la sii wadi karo sababtoo ah hadda hawshii xiriir kubadda cagta wixii uu ka mudnaa meesha kama haysto marka saas daraaddeed waxaan go'aan ku gaarnay in inta xal laga helaayo walaalin koonfur galbeedna ayagana nala ogolaadeen in ay joogaan haddii xal la helo oo sida aan ku heshiino ay timaadana in loo soo celiyo meeshoodii oo ay raalli ka yihiin unamaan teegna in kubadda cagta la hormari kubadda cagta jiha felila ka hogaamiye kubadda cagta soomaaliya guud ahaan markaas la deersiye wadintaasi laha kutaba sisin bogdeng siyaasadda ima isdhexgalay horta waa ero bolisiga siyaasadda iyo lama sportska ero እስከመለመን ስለንshal biyo waayo kubadda cagta sitee may ka faylata inay helshay maamulan kubadda cagta inay ismaamula melka derasa laakiin kubadda cagta huba nagata ina siyaasad lato la galla oo meel raay inshaga dad ehlan hayna maamulan lagu dhex weydiyey faa'iido lagu dhex weydiyey siyaasadda xagala runtii mayba horumarka lagu faday may ku unu saluuganka badan koonfur goboleed qabtamay ku qabnay wasaaradda dhalinyaro ciyaaraha ee federaalka soomaaliya usu hogaamiya wasiir maxamed bar una koonfur galbeed intii imbana tartanka in imbana hortiya kolley dabcan warshe dadka dhan ila qaban walaa un salugsanaani ma haytay habsame socodka tartanka mas-uuliyadda tartanka iyo waxyaaba badan oo la halmaaday oo runtii una diidinayni ina tartanka intaasi oo dhan ka lalaansis in dareerka odhan oo coddheerka sheegana eh, mas-uuliyiintii tartankaasi hogaamiyay cid dadki golaladaki ininka guud daraysan kubadda cagta tartansha ina si nabadaha ka dhamaada ogdad adduunyada qofka hoba hoolan dhiiba hoolisku fashalama ma faylaha inuu isku dego faylaha marka wasiirka cid dadki tartankaasi la maamula imaanka baaqana eh, maadaama ay guud daraysadaan ina guud ahaan degan oona soomaaliya iyo qayb ku adna caasimadayna muqdisho ma diidinayni dowladda federaalka dowladdayna ma diidinayni laakiin may diidina wal unanin kucunta maalin nunu qaadan si si markhaati ku haytaan meel araaye umay martigelinay ciyaarta subarkaabka nimanka la araawo kooxo gaadiidka idikedaha bay lagu kooyaan sanabadee banooniki dheelan magaaladan yoodo staff ee meeli fadanga maraayan si nabaday ka baxeen waay una macnaha ciyaartoydan iyo nilan dhabaatay madaxa marsadan macnaha soomaalinimadan nisamanayne intaasi dhan naanayaanay maamul xumo inkastoo iyagona koonfur koonfurka bad galanbadxe laka maamulay koonfurka bad nagadaas ima nagadaasoo laska laakiin ma cod dheerka sheegna fadaane ina koonfur bad nagadahayna meelin inan jeedno tiida kale hoobar lafada mustaqbalka koonfur galbeed kubadda cagta soomaaliya qaybku haatana sistamka nidaamka hata maamulaha iyo wadanku bedelna mustaqbalkana mandaraarna maanhanjeedna kaasi waxay ahaayeen qaar ka tirsan mas-uuliyiinta xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya iyo kan koonfur galbeed oo ka hadleeyey eh, natiijada ama waxa kasoo baxay kulan ay yeesheen oo lagu doonayey in koonfur galbeed dib loogu soo celiyo tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo muqdisho ka soconaya barnaamijka ogaalo idaacadda kulmiya idinkaga imaanaya dhegeysanaysaan markan dhankii xubnaha haddii aan aadno waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhowaada dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatan ka saac qudmooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya xanigo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ifraax axmed xuseen ifraax waxaan ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatan ka saac loo hadlhayay markii aynu eegno eh, soomaaliya guul weyn ay u tahay in markii ugu horeysa taariikhda wiil soomaaliyeed ee eh, uu dhexdhexaadihii ka noqdo koobka qaramada qaarada afrika marka tunisia iyo weliba xulka wadanka ee eh, namibia waana garsooraha lagu magacaabo cumar cabdiqaadir cartan oo noqday garsoorihii ugu horeeyay soomaaliya kulan caalami ah dhexdhexaadiya marka eh, markaynu eegno kulanka wuxuu ahaa kulan xiise badan xulka wadanka tunisia ayaa la garaacay oo hal gool iyo waxba lagu garaacay xulka wadanka namibia ayaa dabcan garaacday hal gool marka ay dhaliyeen eh, ciyaartooyda ama mid kamid a ah ciyaaryahaanada eh, xulka wadanka namibia ciyaarta markay maray sideetan iyo sideed daqiiqo waxyaabaha aadka lagu ammaanay waxaa kamid ah ninka la yidhaahdo ee cumar cabdiqaadir cartan ciyaartu waxay socotay daqiiqado sagaashan daqiiqo lagu daray daqiiqado dheeraadiya sidoo kaleetana kulanka wax kaara mausan bixin sidoo kaleetana wax jaala mausan bixin wax rid kaarana mausan bixin oo ka dhigan in ciyaarta ay ahayd ciyaar xasilooni kusoo dhamaatay marka markaynu eegno xulka wadanka tunisia markii ugu dambeysay oo ay ka qayb galeen koobka qaramada qaaradda africa labada kun labaatankii markaasi garsoore ee xiligaasi dhexdhexaadinaya ciyaartii tunisia lagu garaacay xulka waddanka maaliyana ay guul gaartay kadibna ciyaarta la dhimayay sagaashan intaa la gaaray sideetan shan daqiiqo marka tunisia inta badan waxay ka caban jireen garsoore xumo ee koobka qaramada qaarada africa laakiin xalay way qanacsanaayeen oo way qanceen wiilka soomaaliyeed ee cumar cabdiqaadir cartan ayaana ciyaartaasi dhexdhexaadiyay marka waa la wada hambalyeynaya wiilkan dhalinyarada ah ee ah noqday soomaaligii ugu horeeyay ciyaar koobka qaramada qaaradda afrika dhexdhexaadiya ah. ifrax waa tahay cabdirashiidow haddii aan kusii socno dhanka iyo hadalhaynta muddooyinkii u dambeeyay cabdirashiidow waxaa baraha bulshada aada u haystaa rag soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo u badan guurdoon kuwaasi oo kusii qulqulaya dalka morocco sheekadaas ayaan si weyn u qabsatay dhanka iyo baraha bulshada sidoo kale cabdirashiidow waxaa baraha bulshada ku baahay muuqaalo rag soomaaliyeed oo gabdho morocaan ah een la aqalgelaya halka kuwo kalena ay sheegayaan inay u socdaan morocco si ay calafkooda halkaasi uga raadsadaan arintan ayaana hadalhayn badan ka dhex dhalisay ragga iyo gabdhaha soomaaliyeed waayahay ifrax waa mahadsantahay hadaleenta ayaa intaan kusoo gabagabeynana dhanka ay qormooyinka ayaynu aadeyna markaan waayo ifrax qurmada ugu horeysa dhankeygana haddii aan eega waxaa lagu bilaabay si tan waxaa leeyahay noqo qof waqtigii sida u quruxsan uga faa'iidaysta mar walbana ha isku mashquulin waxyaabaha naftaada aan guul u horseedi karin sidoo kaleet waxaa leeyahay naftaada meel walba oo ay ku dareemayso dayac iyo dareen la-aan ka dheereey sharaf iyo karaamo kudhima weliga ayaa leeyahay ha isku bedelin sida dadka ku jeclaadaan ahaw qofka aad tahay dadka saxda ah, ayaa markaasi ku jeclaanaya sidoo kale waxaa leeyahay kuwa nolosha ku guuleystay waa kuwa kufay xanuunsaday ama murugooday qoraaga qormadan wuxuu kusoo gabagabeeyey haddaad doonaysa inaad guuleysato waa inaad ficil sameysaa waxaanu ka soo xignay khubaraha bulshada kusoo gala maxamed cabdi waatay cabdirashiid oo qormada ugu dambaysa dhankayga adduunyadu waa raaxo yar oo ina dhag raysa waxaa ka khayr badan waxa alle agtiisa yaala waxaasi waa maxay waa janno oo jannadayaa helaya weeye su-aashu waxaa helaya kuwa alle ka cabsada mar walba ay aan kibrin ee adduunyada dhaldhalaalkeeda aan ku kadsoomin meesha loo wada dambayn doono mar walba maanka ku haya oo u shaqaysta aakhiro sidaasi daraadeed ku dadaal wax kasta oo aakhiro ku anfaxaya kana dheeraa wax kasta oo ku hoojinayaa ama alle kaa fogeynaya qormada ayaan waxaan ka soo xignay qof baraha bulshada kusoo gala cabdikariim waaye arag guud ahaana dhegeystayaal xubinta badhig warbaahinta bulshada intan ayaan kusoo gabagabeynana hoole kulantay waxaad dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye ugu yaraan saddex iyo labaatan ruux oo falastiiniyiin ayaa la sheegay in ay ku geeriyoodeen magaalada khan yuunis la yiraahdo oo ka tirsan ama hoos tagta magaalada khaza waxaana dadkaasi dhimashadooda ay timid kadib markii ay isra-el ay gantaalo ay ku garaacday goobihii ay ku sugnaayeen tobannaan guri ayaa la sheegay inay burburiyeen gantaaladaasi ay ciidamada yuhuuddu ay halkaasi ay ku rideen sidoo kale waxaa la sheegay in dhaawac ay soo gaareen ama waxyeelo ay soo gaartay cisbitaalada al amal iyo sidoo kale naazir oo kamid a ah isbitaalada ku yaala marinka khaza qaramada midoobay khubaro ka tirsan waxa ay sheegeen in ruux walba oo khaza ku sugan uu xaalad gaajo ah uu wajahayo israa'iil weli waxa ay sii wadaa duqeynta sidoo kalena waxa ay go-doomin ay ku haysaa dadka rayidka ah ee magaalada ku sugan dhanka kale dowladda qatar waxa sheegtay inay burbureen heshiisiyo ay dooneysay inay kala dhex dhigto dhinacyada isku haya magaalada khaza qorshu waxauu ahaa in daawooyin la geeyo magaalada khaza si loogu dabiibo dadka tirada badan ee waxyeelada ay kasoo gaartay duqeymaha iyo dagaalka ay halkaas ay ka wadaan gumaystaha yuhuudda waxaa ujeedku ahaa in la sameeyo heshiis isdhaafsi ah oo ay qadarne ama halkaasi magaalada khaza ah lagu geeyo daawooyin badan sidoo kalena kooxda xamaas ay sii dayso ee eh, dadka ay ka heyso israa balse arrintaasi waa ay socon weysay aqalka cad ee mareykankana waxa uu sheegay in mareykanku uu ku lug leeyahay wadahadallo qoto dheer oo la doonayo in lagu sii daayo dadka maxaabiista ay ah ee kooxda xamaas ay gacanta ay ku hayso wadahadalada waxa ay ka soconayaan magaalada dooxa ee wadankaasi qatar balse dowladda wadankaasi waxaay sheegaysaa in ay burbureen wadahadaladaasi oo wax natiijo aan laga gaarin haatan tirada dhimashadu waxa ay mareysaa ugu yaraan afar labaatan kun laba boqol siddeetan iyo shan ruux oo falastiiniyiina waa dadka dhintay ee la diiwaan geliyey tan iyo horaantii bishii oktoobar waxaa sidoo kale dadka dhaawacay la diiwaan geliyay ay gaarayaan waa lixdan iyo kow kun boqol konton iyo afar ruux oo falastiiniyiina balse inta aan la diiwaan gelin ayaa markasta ka badan tirada la diiwaan geliyey waxaa jirta in sidoo kale la sheegayo in isra ay u sameysay qorsho kale oo ay kusii wadi karto dagaalka ka soconaya magaalada khaza waxaa la sheegay in ilaa iyo shan iyo toban bilyan oo doolarka mareykanka ay ugu talagashay in ay kusii wado dagaalkaasi maadaama balaayiin doolar oo hore ay uga khasaareen oo ay ciidamada iskacabinta ee xamaasna ay u suurto gashay in boqolaal ka mid a ah taangiyada israel ee malaayiinta doolar jooga ay si sahla ah ay ku gubaan dhanka haddii aan eegno ukraine weli ruushka ayaa halkaasi waxa uu ka wadaa duqeymo joogto ah waxaana la sheegay in ugu yaraan toban iyo toddoba ruux ay ku dhaawacmeen toban iyo toddobadaas oo labo ka mid a ah dhaawacooda uu halis uu yahay kadib duqeymo ay ciidamada ruushka ay ka geysteen gudaha waddanka ukrein gobolka khaarakhiif la yiraahdo ayaa la sheegay in si gaar gaara ah ay duqeymahaasi ay uga dhaceen kadib markii la duqeeyey dhismooyin ee dad shacaba ay degnaayeen gudoomiyaha gobolka oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in taangiyada nuuca loo yaqaano ee waa gantaalada nuuca magaci loo yaqaano s saddex boqol in lagu garaacay xarumo ay degan yihiin dad shacaba kuwaas oo ku yaala gudaha gobolka waxa uu sheegay in dadka dhaawacmay la geeyey cisbitaalada ku yaala halkaasi laba haween laba haweeney ayuu sheegay in xaalad halisa ay ku jiraan kuwaas oo muuqaaladooda lasoo dhigay baraha bulshada maayarka kharkiif waxa uu sidoo kale uu sheegay in gantaalada lala bartilmameysanayo goobaha dadka rayidka ay ku sugan yihiin oysan ahayn goobaha milatariga waxaana arrintaas uu ku tilmaamay inay tahay dembi dagaal ugu yaraan toban dhismo ayaa la sheegay in la bataameysaday iyadoona kooxaha gurmadka degdega ah ay dadaallo xoogan ay wadaan waxaa jirta in waaxda gurmadka degdega ah ee ukrein ay sheegtay in mid ka mid a ah gantaalada uu ku dhacay ilaa iyo saddex bakhaar oo ah kuwa daawooyinka lagu keediyo oo ku yaala gobolka kharkiif waxa ay soddon kilomitir ay u jirtaa xadka waddanka ruushka uula wadaago ah, ama dhanka waqooyi bari uu kala wadaago ukraine waana meelaha ugu daran oo ay duqeymuhu ay ka soconayaan ilaa haatan ma jirto wax wara ah oo kasoo baxay moscow oo ku aadan dagaalkaasi qaarqeyb ka dhacay inkastoo ay ruushku u muuqanayo mid sii xoojinaya weerarada uu ka geysanayo gudaha wadanka ukraine madaxweynaha dalkaasi valadimir selenskina waxa uu sheegay in galbeedku ama wadamada reer galbeedku ay cadaadiska ka yareyn ruushka taasna ay sababtay in weerarada uu ka geysanayo gudaha wadankiisu ay sare u kacaan markan saacadda waa kow iyo tobankii barqanimo ballaane egna qodobada ugu waaweyn oo gaal ku jira ururka jaamacadda carabta ayaa maanta kulan deg dega waxa uu ka yeelanayaa damaca itoobiya ay ku doonayso inay ku hesho qayb ka mida ah badda soomaaliya jaamacadda carabta ayaa horey waxa u sheegtay inay taageersan tahay madaxbanaanida soomaaliya sidoo kalena ay kasoo horjeedo heshiiska sharci darada ah ee dhex maray itoobiya iyo somalilan waxaana kulankooda maanta sidoo kale lagu wadaa in go'aankaasi ay ku sii adkeeyaan ayna tilmaamaan in soomaaliya aan dhulkeeda iyo baddeeda qayb ka mid ah aanan cid kale la siin karin maraykankana waxa uu caqabad uu ku tilmaamay ama caqabad dhanka amniga uu ku tilmaamay heshiiskii etoobiya ee la gaartay somalilan heshiiskii saafgaradka ahaa ee madaxweynaha somalilan iyo sidoo kale ra-iisawaaraha etoobiya ku dhex mara adis-aaba ay dowladda maraykanku waxa ay sheegtay in uu caqabad ku yahay guud ahaanba amniga soomaaliya iyo kan maraykanka waxa ay sheegeen in uu ragaldaacinayo dagaalka lagula jiro al-shabaab ee la doonayo in guud ahaan waddanka looga saaro afhayeenka aqalka cad oo warbaahinta la hadleeyey ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay taageersan tahay midnimada soomaaliya sidoo kalena heshiiskaasi ay u aragto mid xasiloonida gobolka ka soo horjeeda wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya biixi iimaan cigana waxa uu sidoo kale dhankiisa uu sheegay in dadka ku sugan deegaanada gobolka eh, gobollada waqooyi ay yihiin dad markasta ka soo horjeeda in itoobiya ay qaato qayb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya fariin ayuu dadkaas u diray waxaana uu yidhi dadka gobollada waqooyi taariikh weyn ay ku leeyihiin gobonnimada dalka sidaas darteed waxaan rajaynayaa inaysan marna aqbali doonin in qayb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya ay etoobiya ay qaadato jubbalandna waxa ka hadashay maqnaashaha wasiirka hore ee amniga maamulkaasi cabdirashiid janan cabdirashiid janan ayaa la sheegay in muddo toddobaad ka badan lagu la'yahay magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya halkaas oo markii ugu dambeysay uu ku sugnaa qaar ka mid a ah ehladiisana waxa ay warbaahinta la wadaageen in cabdirashiid janan la dilay kadib markii la sharqoolay balse ilaa haatan warkaasi ma caddo wasiirka amniga ee jubbaland yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal waxa uu mar warbaahinta la hadlayay uu sheegay in ay wadaan dadaallo xooggan oo ku aadan sidii ay cabdirashiid janan loo heli lahaa dowladda kenya ayuu sheegay in arrintaasi ay kala shaqaynayaan ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhaawacantay weerar uu ruushka geystay gudaha waddanka ukrein waxaa la sheegay in toban iyo toddoba ruux ay dhaawac uu soo gaaray laba ka mid a ah dadkaasina dhaawacoodu uu halis uu yahay ilaa ay haatan mooskow kama hadlin weerarka ay ka geysatay gudaha ruushka balse waxa uu qayb ka yahay weerarada sii kordhayo oo uu ruushku u ka geysanayo waddankaasi ukrein bakistaanna iiraan ayay ku eedaysay in waddankeeda ay duulaan ay ku soo qaaday kadib markii la sheegay in gantaalo ku dhacay qeybo ka mid ah ee waddankaasi bakistaan soona riday iiraan inay ku geeriyoodeen dad carruur ay ku jiraan waxaana islaamabad ay sheegtay in arrintaasi ay tahay wax aanan marna la aqbali karin kuwaasoo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira barqanimadan idaacadda kulmi magaalada muqdisho ayaa nagala socotaan barnaamijka ogaalna waa markan dhankii xubnaha haddaan dib ugu laabano waxaad kusoo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay warkalamaanay waxaa la yidhi nin kastoo qab weyn lihi mar buu sharaf ka quustaaye mar shalay wixii kula qunnaa maanta qawadaaye waxaad quwad ku faantaba mar baad ka khatanaataaye mar bay dani waxaan kuu qalmayn kugu qasbaysaaye qaxarkiiyo dhibaatada mar baad qayr ka dhaxashaaye qabowgiiyo barwaaqada mar baad kibir ka qaadaaye waxaad qurux u aragtaa mar bay kula qallooqdaane qof waliba halkuu kaa qabtaa laga qaniinaaye ninku siray siduu kuu qaldaa loogu qariyaaye garaad qaadan weydaa mar bay qoolku gelisaaye mar baad qodobku seegiyo fudayd qiilku kulumisaaye qabqabtiyo iswaalkiyo marbaad qulubka eeddaa aryaa gorgarow soomaalidu berigay faani kartay waxay dhihi jirta soomaalidu qab iyo kiibir marna qaada mayso waxaanala ka qaba waayay inaa qoob saclay iyo qaar kaloo ka liito ku qaarabanayaan war cabdulow hadda waxay maraysaa fartaan doonnaan qornaahay maxaad naga qaban kartaa war adiga waa laga abdhayd garaysan yahay waxay mare waa baxaynaa maxaa ka qaban kartaa badda waa gadaynaa maxaa ka qaban kartaa dalka waa ka cararaynaa maxaa ka qaban kartaa shabaab waa iska celinaynaa maxaa ka qaban kartaa adiga hadlaaya maxaa ka qaban kartaa warbow soomaalidu fartay doontaba ha qordhe hadhowya ka qoomamayn wareedha calaa kulli xaal qarni waxaynu joognaa aan qiiqa laysku qaarin karin aryo kobciyo waxaad ka tagtay dadweynihii qumanaayo iradii iyo dhiiggii eh. xagge baad ku qariseen waranina weliba dheegi jiray qaan weeye ha qaadan qurux male ha qaadan waranna waxaan maqli jire eh. qabow iyo kulay eh. ha isku darin ways qarribayaane waan wallaweyne anigu waxaanay odhan lahaa ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo qarannimadu waa laba aan isqaadi karino weli ayagood isqabaanayn urba waxaan maqli jiray maqarnigan gumaystugu qiilqiilka galay qurumuhu xuloobeyn kii qaybidiin helaya kaa qaylininaba war waxaad ka tagteen qayrkeed uroone qiimaad leedahay waa inan qorsheeyaa qodobqodob u sheegaa <laughs> abdikuuqdowgaagaadingeeka badatay gamadii a hoos kugiibsateen akaaley kasaara waa qabataa ninkii qamaar dhiila korora waxaa loo yidhi qabqab dhaafabay laba qabiil qaran ku weyda aryaadhaha ummad wareersanaa tihiine intahan qabada ah qaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay warkalamaanay war mahaysaane yugandha waxaa lagu qabanayaa layidhi shir falastiin iyo soomaaliya u dhexeeya musabixi ma ogyahay umaw haddamaba ogna maxay ka wada hadlahayaan war maxamaas baa tiri shabaab ha noo soo gurmado haye karrikabadasku taliyaartay war warkaa iga dhex gelinine shirkaa waddamo badan baa ka qayb galayaa layidhi aryaadhaha weligay soomaali iyo falastiin shiraaya ma arkine maxaa isu geeyo ka dhexeeya waa yaab war labada midna etoobiyaa dhibtay midna israa'iilaa dhibtay marka amay dalalka kala bedelo rabaan oo soomaalida bariga dhex lagey rabaa falastiin bariga afrika la keeni rabaa war hadda markaasoo madaxweyne xasan sheekh dhihi maayo taa ka dhulkeena kamid ah lama bedeli karo warma masaajidku ka hadlay warba waa amaha laga wadaa soomaalida iyo way fahmi karaanin aryaadhaha waayahan soomaalida wax kastaa laga fishaahe koox badan oo yaacaysa marooka aadaa la yidhi hadda waana guurdoon gabdha raadiha ayaa la yidhi waxaanse beriga soomaalidu fiicneed maqli jiray waxaa taqaan guurso waxaa taqaanay dhalaanay war cabdulla waxaan maqli jiray guurdoon ambadow meegayaanka maqli jire hiddaa dumarka loo guursadaa hiiltanaa geli warana waxaan maqli jiray haweenka iyo geelaba haweenka iyo geelaba wallahi daraaca warnamiyow dad aad u walleeri duunyin ooru regohab oorsaamadi mayn haystan ragga gabdhahoodu waa joogaa marooka aadee maxaa waalay wareedha raggii markuu xaggaasiyo marooka aaday gabdhihii waxay leeyihiin quruxdayaanu leenahay qalabkayaanu siidana haddaydaan wax nala qaban maraqaarad kala jira buu noo qoray ilaahay aryaadhaha waayaha nimanku gabdhaha waxay ku eedayhayeen inay guurka qaaliyeeyeen waxayna dhaheen mid raqiisahaa la helay cabashadoodiina waxay ku yidhiheen qisadiyo ujeedadu ma isqaaliyeynba taariiqura ma qaadna haddaad qalad u fahanteen miyaan idin qasbayna soomaalidu inta gabdhaha ku ciyaaraan ay ka daba calacalaane mid baa wuxuu yidhi ya faadumo balqiisoy habluhu barasho weeyaane baroor iyo haddaad wadi lahayd boohin iyo qaylo ama aad ibaal mari lahayd baab allah furane waxba yuusan bini'aadan kale kuu birbirin layre qis weeyaan dhankaygoo haddaan kala baxaynaahe bajaajlaha markan kuu waxeed iga bartiirayso bushi inaad la kulantiyo anuun bele ku raacsiinnin berye inaad ladnaatiyo ducan kuu ballamayaahe boqolaalka xidid iyo lafaha boqorku noo yeelay bu'da aragga beerkaiyo wadnuhu kuma basaasaane bil markaan ismoognahay qalbigu waa isbedelayaaye biliis koolmadaydiiyo haddaad aragto baaqayga degdeg beybi ii soo qaboo nacabka hay buusin war lankuu sugaya gobee dhagoy fur halkoo guursoo baleeray ma intaba teeganyahiita aryaa bislow waxaan maqli jira alla barasho barasho wacana bi'i waa adduunyoy maxaad laba boglaysaa howlahaagu badanaa howlahaagu badanaa war cabdulla waasaa sheegtay mid kaloo calaacalayna wuxuu yidhi booliyowga iyo caashaqa hawli baday weyne hadba waxaan baraarugi hurdada goor habeenbarehe busihiiyo waxaan hiifayaa barkimahaygii booskaagii oo maran ayaan soo bardalayahay riyaan kugu barid jaamacaan badi alleylkii naftayduna wixii aad bartay weli u baahnayd warba waatii kaloo la yidhi annaynan riyadabaad bartama habeenkii barkimada ku moodoon beerka saaru maogtahay warkalamaanay war mahaysiine gobolka banaadir oo waayahan ka nastay bugtii iyo bacdii hal dhagar qaba naftii halliga loo soo diray xarunta gobolka banaadir kadibna ciidamadii arkay buurnaantiisa indhihiisay ka dareemeen inuu balaayo wado kadibna ayagoo axbadka dabaridaya ayuu orod ku galay maqaayadda liindi hase yeeshee dadkii waa kala carareen asagiina waa fukaday hadda waxaa la sheegay ilaa saddex qof inay ku dhinteen labana ku dhaawacantay hase yeeshee meesha sida loo buuxi jiray iyo waxa uu maaganay iyo siday wax u dhaceen waa kala duwan tahay waxaana lagu badbaaday in la ogaaday wuxuu damacsanaay marka dadka magaalada muqdisho jooga waxaan kula talinayaa ishooda inay dheeraato way feeljignaadaan oo dadka caadi u burbuuran iyo dadka balaayada wada kala gartaan sababtoo ah nabada muqdisho dad baa ka xunoo cadowgu waa dhibee war cabdikuusow dadka birsanmaadhaheeda isyareeyayaan loo malayn inay balaayo sidaane war dhagar qabuud dadkaumaindhaeka aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how dugaaguu neefkii dibaadon dadka laa sooconow diila ku neefkidibaadon dadka la socon ogdiilawar cabdulla warmahayn sida aagga jexjeexe mudug kuwii ku jiray baahi iyo cudurray eber la noqdeenaa la yidhi waana la go'doomiyo meelay ka baxaan ay yihiin sagaal ka miduhuna waa isdhiibtayaa la yidhi inta hartayna ma sii joogi karaanaa la yidhi agaasimaha dhaqancelinta galmudug cabdiraxmaan maxamed calina wuxuu yidhi nimanka meesha ku jira inta oramada ah waa hawl u taalla waxay kasbanayaan laakiin wiilasha soomaalida ah hadday isa soo dhiibaan waa soo dhowaynaya dagaalamanaa now waar oramada waataanu saylax siine maxay halkana ka soo dooneen war oramadu haddaysan halkaan ka dagaalamin saylax maysan hawaysteen war ilaa qorshaha mar horaaba la dejiyey war calaa kulli xaal kaartadaas waa laysku fahmeeyey oramadu saddex bay isku qaybisay qayb sirdoona oo ayagoo tuugsanaya magaalooyinka soo gala qayb khawaarijta toos u gashay si ay soomaalida u laayaan iyo qaybta saylax ku socoto oo duulaan militari ah aryaa soomaaliduba ma dadaal yaroo qabiilqabiilay isu qaybisay weliba markay dhexdooda wax kasta iska qarribeen waxay dhaheen samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baa walaalhaaya kuwaas qarxinaya maxaa loo sheegay war madaxweynihii markuu furinta tegey waa baqanayaane hareeraha markii laga maray qoobad lagu ooday oromiyo waxay kala noqdeen inamadeenni war bashiirow jihaadkooda moogiya naftay qalad u sheegeene cali nimankii weeraray shabaab kama sokeeyaane ganacsade bajaaj ruux watiyo shacab masaakiina fanfaniinka hilibkoodu waa dili yaqaanaaye dhafoorrada ilaahu ka jabahays u tumeeyeen aryaadhaha hormuud iyo nabad sugidda ma la xasiliya arrintoori mase weli waa taagan tahay war taas madaxweynahaba furinta uga soo baxay hayaay war ma nabadoonbu isku bedelay warwaaqlow muuse wax maqli odayna odagu waa nabadoon nawan qarannimadayada muuse ka tanaasuli maayo laftinaga cirkanaga dhulkanaga badinaga wadanaga gabdhahanaga waryaama naga nagana dhihi kartaa war naga tag naga waa ku dhaha ah waryaa ma aaminsateen dhegeysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiya guud ahaana barnaamijkii halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti danbe sidaasii nabadgelyo